bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعdu <clears throat> babu qala الإmam الbخariyu raximah اllah taعalى babu fadl الsلاam salaantii fadligeeda cadayntiisii buu u baab yahay qala xadaثna cabdالعaزيز بن cabdالlahi whuwa اlweysiyu qala xadaثnii mحamed بن jacfar بn abi kaثيir wa أخu ismaaعiil بن jacfar بn abi kaثيir walaalkiis weeyaan wahuwa الأkbar mxamedkan ana weyn oo ismaaciilka qaariga ka weyn wa huwa ثiqaة rawaa lahu أصxaabu الkتb الستة can yacquuba bni zaydin الtaymiy wahuwa saduuq rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmufrad wالnasaa-iyu can saciidin اlmaqburiy can abi hurayrata ana rajula nin mara calaa rasuuli اllahi sal ly slama nebiguu soo maray wahuwa fii majlisin isagoo majlis fadhiyo faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum faqaala nebigu wuxuu yihi cashru xasanaatin toban xasano waayo tan famara rajulu aakharu mid kalaa soo maray faqaala asalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu ku daray faqaala cishruuna xasanatan labaatan xasano famara rajulu aakharu nin kalaa soo maray faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faqaala halaahuuna xasana soddon xasano weeyaan midaan buu yidhi faqaama rajulu nin baa kacay min almajlisi fadhigii buu ka kacay walam yusallim markuu baxayena ma salaamin faqaala rasuulu llahi sal ll slam nebiga wuxuu yidhi maa awshaka alla deg deg badana maa nasiya waxa uu iloobay saaxibukum saaxibkiin waxa uu iloobay ee uu ka degdegay yacni la yaab waay nacam ayb idaa jaa axadukum midkiin haddii uu yimaado almajlisa fadhiga haddii uu yimaado falyusallim ha salaamo fa in badaa lahu hadduu u muuqdo an yejlisa inuu fariisto falyejlis ha fariisto waidaa qaama haddii uu kacayana falyusallim haddana ha salaamo mal uulaa midda hore maaha biaxaqa inay ka xaqnimo badan tahay min alaakhirati midda dambe tan hore sidaad u arkaysa inay muhim u tahay midda dambena waa muhiim ama marka la kacayo marka inaad salaanto maa awshaka maa nasiya saaxibukum waa tacajub jumla tacajubiya w ayb alla yacni deg deg badana waxa uu qofkiina iloobay alla yaab badana waxa uu ka degdegay qofka saaxibkiina uu iloobay ayb marka <clears throat> xadiidka waxaa ku jirta dhowr aadaab oo salaanta ka mida <clears throat> waxayna tahay hadduu qofku asalaamu calaykum yidhaahdo keliya iyo hadduu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi yidhaahdo iyo hadduu barakaatuhu ku daraba inay kala ajar badan tahay ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa salaanta marka la imaanayo iyo marka la baxayo isku mid waayo qofku markuu imaanayana assalaamu calaykum buu dhahayaa marku baxayana uu majliska ka tegayana assalaamu calaykum ayuu dhahayaa ayib aadaabtaasaa marka ku jirto waxaa kaloo iyadana la mida qofka haddaad kala qarsoonaataan waa ka tagtay waa soo laabatay haddana asalaamu calaykum baa dheheen haddii geed idinkala qariyo haddii buur idinkala qariso haddaad intaad intaad halkan ka kacdo kor tagtood soo degto ood u timaado waa salaanta waa la aqrinaa mar walba ayb qaala xadaثna mxamed ibnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثna mxamed bnu jacfarin wahuwa gundar qala xadaanaa shucbat can cabdilmalik bni maysarata can zayd bni wahbi can cumara qaala wuxuu yihi cumar kuntu radiifa abi bakrin abu bakr ayaan fangalkiisa ahaa oo daabadan la saarnaa fayamuru cala alqowmi dadka ayuu soo marayay fayaquulu assalaamu calaykum fayaquuluuna waxay dhahayeen assalaamu calaykum waraxmat ullah radinta waraxmat ullahi bay ugu daraayeen wayaquulu assalaamu calaykum waraxmat ullah fayaquuluuna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu faqaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi fadalana annaasu dadkii way naga dheeraadeen alyowma maanta biziyaadatin ziyaado ayay nala dheera naga dheeraadeen nagala dheeraadeen kahiiratin fara badan yacni ziyaado fara badan ayay dadku na dheeraadeen maanta fadalana annaasu dadkii baa na dheeraaday annaga biziyaadatin kahiiratin ziyaado fara badan bay nooga bateen ayib meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa marka salaanta radinteeda xataa waa lagu kala ajar badan yahay hadduu ku yidhaha asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi haddaad ugu darto adigu ajar badan baad heli hadduu isaga waraxmatullaahi gaaro oo adigana aada wabarakaatuhu ugu dartana wax dheeraada hadduu isagii waxba kuu reebin oo barakaatuhu ou gaarsiiyana aduu markaa wa barakaatuhu unbaad iska gaarsiinaysaa ayb xadiid mursala wuxuu ku soo arooray wamaqfiratuhu in lagu daro laakiin xadiid daciifa mursala ayb aayadda laakiin cumuumkeeda haddii bacdi saxaaba uu ka ansaxo aayadda cumuumkeeda waa loo qaada karaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha haddii laydin salaamo waxaad dadka ku salaamtaan middii laydinku salaamay mid ka fadli badan ka wanaagsan waa inaa ugu darto ow rudduuhaa ama mid iyadoo kale ah marka iyadoo kale waa waajibka ka badanna waa mustaxab qala xadaanaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaanaa shucbatu qala xadaanii cabdاlmalik can zaydi qala xadaanaa cumaru milahu xadiidkii hore u sheegay uma dakara milahu marka tii hore de zayd bnu wahbin can ayuu cumar uga warinayay lafdiga canna waa lafdi yaxtamilu اlinqiطaaca wاlاtiصaal labada waa ixtimaali karaa laakiin haddii xadahanaa uu yidhi laa yaxtamilu ila اlاtiصaal fadliga yani dheeraanta ay isdheer yihiin labada xadathanaada iyo cantu saas laakiin hadday mucaasara dhacdo oo ninka raawiga qofka uu uga warinayo can haddii uu la mucaasaroodo wax tadliisana aan lagu sifaynin ninkaas hunaa marka waa masalada ka dhexaysa muslim iyo bukhaari oo bukhaari uu leeyahay cancanadaas anu waxaan aqbalaa itisaal ku xambaaraa haddaan ogaado walow maratan inay isla kulmeen labadaas qof muslimna uu leeyahay maya waxaas ma loo baahna marba hadduuna ninkan mudallis ahayn canna uu ku wariyey mucaasarana ay dhacday dadku waagii hore cilmigana aaday u dalbi jireen asbaabo ay ku kulmaanna waa badnaa jirtay waxba marka in lasii qodoo la yidhaaho ilaa wa ilaa liqaa ha dhaco shardi ma aha ayb marka calaa ari marka xadaanaadan dambe waxay meesha ka bixinaya khilaafkaas oo dhanba qaala xadaanaa isxaaqu qaala aqbaranaa cabdusamad huwa cabdusamad ibn cabdilwaarith bn abdbni cabdilwaariث bni saciid aلtanuuri <coughs> qala xadahanaa xamaad bnu slmta can suhayl bn abi صaalixi can abihi can caaئishata can rasuuli اllahi slى اllahu عalayh wali waslm ma xasadkm اlyahuudu yahuud idinkuma maynan idin xasdin calaa shay-in shay korkiis idinkuma xasdin maa intii xasaduukum ay idinku xasdeen cala salaami salaanta iyo wata'miini iyo aamiinsiga yacnii intay aamiin aamiinsiga salaadda iyo salaanta say idinkugu xasdeen wax ay idinkugu xasdeen ma leh ayb ayb ayb marka waxay kutusaya marka salaanta hadda wax weyn inay tahay yahuud ayagu kutubtay ay aqriyaan marka ummaddaanina da wanaag uma haayaan xaasidnimay u qabaan meeshii ay fadli badan ka heli lahaayeen iyo ajar badan ayay ku dhibsanayaan marka naam oo ay ku xasdayaan ayib marka maada horena waa naafiya middan dambena waa masderiya marka waxaan la dhihi karaa maa xasadakum lyahuudu calaa shayin ka iyaakum cala asalaami wata'miin inta markaa kaaf lagu soo qadaro ayaa maada iyo ficilka ka dambeeyaba masdar laga dhalaalin kara sida ay idinkugu xasdeen oo kale labadaas waxay idinkugu xasdeen ma jiraan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan assalaamu salaanta ismun min asmaa' اllahi asalaam waa magac magacyada alla ka mida caza wajalla qala xadaanaa shihaabun wahuwa shihaabu bnu cabaad alcabdiyu abu cumar alkuufiyu hiqat qala xadaanaa xamaad bnu salamata can xumaydin can anas qala qala الnabiyu sal اه ly slm ina salaama salaanta ismun asalaam yani ina salaama asalaam ismun magac waay min asmaa illahi tacaala ka mida wadacahu allahu fi lardi ilaahay dhulkuu dhigay yani dhulkuu dhigay macnuhu waxay tahay magacaas in dhulka dhexdiisa lagu faafiyo ayuu alla u yeelay fafshu salaama yani waa idiin soo dejiyey magacaase fafshu salaama salaam faafiya baynakum dhexdiina oo markaa waxaad leedihiin assalaamu calaykum magacii allah dhulka dhexdiisa ku faafinaysaan macnaha marka muxuu noqonayaa haddii magac alla uu yahay salaam assalaamu calaykum allaha salaamka ah calaykum yani ha idin ilaaliya waay korkiina ha ahaado ha idin xifdiyo ilaahay macnahaasu ka dhigan yahay marka ayb saasaad marka ufaafinaysaan marka assalaamu calaykum magac alla maadaama uu yahay duco ay tahay de waxaa weeyaan waa arrin diini ah waaye oo qofka uu ajar ka helaayo inuu faafiyana laga rabo ayb bikhilaafi dadka qaar siday u haystaan oo dhaqan carabeed iyo wax lamida un oo maxdiya inuu yahay yay u haystaan ma ahan saas marka leanna islaamnimada carab kuma eka waa caam islaamnimadii marka mar hadday islaamnimadii caam tahay ereygaanna uu yahay erey saasa bal eh, aadam taxiyadii malaa-igta ka dhegaysan la yidhi taxiyatu duriyatika waayana la yidhi marka ma la dhihi karo salaan carbeed waayo iyo waxaas qaala xadahanaa abu nucaym haddii markaa carab carabta waxaad arkaysaa kuwooda xataa gaalada ah assalaamu calaykum iska dhahan waa ku badan tahay waxaana keenaya dabcan dhaqankaas qofka gaalka ah hadduu muslim ku dhex dhaqmo dhaqankiisu waa ka duwanaanayaa gaalka aan muslim ku dhex dhaqmin waxyaabo badan dhaqamo badan oo islaama wuu iska fahamsan yahay isaga maadaama likownihi muslin uu ku dhex dhaqmo bilcagsi waxaa qof muslima hadduu gaalo ku dhex dhaqmo mundu sikarihi ilaa uu ka weynaaday uu ku dhex dhaqmo isagana wax islaamnimada macaalimteeda ka dhumaysa xataa marka meesha lagu dhaqmo balfeeri siday daruuri u tahay kan gaal isagoo ah buu muslim ku dhex dhaqmay maanta dhan assalaamu calaykum waa dhahaa oo dhaqamo badan oo fahmaya waxyaabo badan ma qariibsanayo waana gaal muslimkii gaalo ku dhex dhaqmay ku weynaadayna waxaad arkaysaa toddobaatan jir lixdan jir isagoo ah oo dhaqanka islaamka aada u qariibsanayo oo waxaan maxay tahay dhahayo waxa marka qofku bi-ada uu ku dhaqmo taahiir weynay ku yeelataa ayb hadda salaanaan ka hadlaynaa salaanta islaamka waa sidaan assalaamu calaykum haddii qofku marka uu muslim ku dhex dhaqmin oo uu gaalo ku dhex dhaqmo muslimba ha iska ahaada asagee waxaad arkay lixdan jir isagoo ah sidii gaalada isagoon wax u salaamayo oo gacanta sidaas dhahayo toddobaatan jir saas gacanta dhahaya arkay marka waxaasoo dhan waa wax keenayo aafo bii-adaana u keenaysa qaala xadaanaa abuu nucayn wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadahanaa muxilun wahuwa muxilu bnu muxriz addabiyu laa ba'sa bihi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad muxilu bnu muxriz addabiy qaala samictu shaqiiqa bna slma abaa wa'il yadkuru can ibni mascuud qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud kaanuu yusalluuna waa tukanayeen khalfa nabiyi sal l slam nabiga gadaashiisa qaala alqaa'ilu midka dhahaya wuxuu dhahayey assalaamu cala allaahi markuu ataxiyaadka aqrinaya falamaa qada nabiyu sal l slama salaatahu nebigu markuu salaadiisii dhameeyey qaala wuxuu yidhi man ilqaa'ilu aawey yani waa iyo kii dhahayay assalaamu cala allah ina allaha huwa asalaam alla isagaa asalaam ah maxaa laga wadaa marka asalaamu cala allahi ha dhihinina ilaahay isagaaba salaam ahba nabadgelyada isagaa bixiyo isagaa ceeb oo dhan ka hufan markaad leedihiin assalaamu cala allahi nabadgelyo ilaahay korkiisa ha ahaato way ee isagaaba assalaam ahba oo nabadgelyadii haysteen maxaa loogu weydiinaa isaga yaa loo weydiinayaas walaakin quluu dhaha ataxiyaatu lilahi wالsalawaatu wالطayibaatu aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy wraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu عalayna wعlى cibaadi اllahi الصaalixin ashhadu an laa ilaha ilا اllah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh qaala waqad kaanuu waxay ahayn yatacallamuunahaa inay baranayaan kamaa yatacallamu axadukum midkiin sida uu u baranayo asuurata min alqur'aan suurad qur-aanka ka mida sida uu u barto midkiin ayuu ataxiyaadka u baran jiray ataxiyaadkii marka waa inuu tawqiifi yahay marka oo sida nebiga un looga maqlay baa loo barana ma la bedeli kara ataxiyaadka marka marka waqad kaanuu yatacallamuunaha kamaa yatacalamu axadukum asuurata min alqur'aan qofku marka waxau rabo kuma ataxiyaadsan karo ee wixii un sugnaaday unbuu ku ataxiyaadsanaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xaqu lmuslimi cala lmuslimi muslimka muslimka kale xaqu ku leeyahay an yusalima calayhi inuu salaamo waa idaa laqiyahu haddii ou la kulmo qala xadaanaa ismaaciil qala xadaanaa maliku can ilcalaaءi bni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayrata can الnabiy sal ا l slm qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun waa lix qiila wamaa hiya qaala idaa laqiitahu fasallim calayhi salaan haddaad la kulanto waidaa dacaaka faajibhu hadduu kuu yeera u jawaab oo u tag waida stansaxaka hadduu tala kaa dalbana fansax lahu u naseexay oo u daacadnimo fal waidaa cadasa faxamid allaha fashammithu waidaa marida facudhu hadduu jirada soo booqo waidaa maata fasxabhu janaasadiisa raac baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yusalimu lmaashi cala alqaacidi midka socdo oo lugaynayo kan fadhiyuu salaamayaa qaala xadaanaa saciid bnu rabiic huwa alcaamiriyu alxarashiyu albasriyu hiqatu wa huwa aqdamu shaykin lilbukhaariyi wafaatan ninkan shuyuukhda bukhaari waa ninkii ugu dhimasho horreeyey dabaqa taasica badanaa bukhaari caashiro iyuu ka wariyaa shuyuukhdiisa min adabaqa alcaashiray u badan yihiin kuwa waaweynaa taasicada soo galo ninkan marka min adabaqa ataasica waana shaykhu lbukhaari qala xadaanaa caliy bnu lmubaarak can yaxyaa qaala xadaanaa zayd bnu salaam waa zayd bnu salaam bni abi salaam mamduur alxabashiy hiqat qaala can jadihi abi salaam abu salaam mamduur alxabashi hiqat yursil can abi rashidin alxubraaniy wahuwa shaamiyu hiqat can cabdiraxman bni shibl qaala samictu nabiya sal l slam yaquul liyusallim iraakibu cala araajili midka fuushani ha salaamo cala araajili midka lugaynayo ayb waliyusallim ha salaamu alraajilu midka lugaynayana cala alqaacidi kan fadhiyo waliyusallim alaqalu dadka yari ha salaamaan cala alakhari kuwa badan ayib faman ajaaba salaama salaanta qofkii ajiibo fahuwa lahu isagaa iska leh waman lam yujib qofkaan ajiibinna falaa shay-a lahu waxba ma leh intan dambe marka waxaa laga wadaa dadku waa badan yihiin toban qof waaye nin baa soo galay assalaamu calaykum ayuu yidhi laba ninaa maalan wacalaykum salaam dhaheen sideedna waa iska aamuseen labadaa nin dabcan ee fardu kifaayadii waa qaadeen iyagaa xambaaray ajarka laakiin yaa qaadanayane labadooda bisaa qaadanayaan walaa shay-a waman lam yujib falaa shay-a lahu waa kii aan salaantii ka jawaabin oo ku kaaftoomay qof kale jawaabtiisa wailaa haddii keligiis uu yahay ee assalaamu calaykum la yidhaahdo ee uu shib iska yidhaahdo falaa shay-a lahu iskaba dhaafe bal calayhi baa wax noqonayaan waa dembaabaa isaga isagii baaba markaa dushiisa dembi markaa uu imaanaya ayib marka xadiidka intiisa dambe waxay ku tusee raddu salaam waa fardu kifaaya laakiin ajarka waxaa qaadanayo ninkii salaanta radiyey kii aamusay waxba ajar ma qaadanayo qala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa rawxu bnu cubaadata qaala akhbaranii bnu jurayj qaala akhbaranii ziyaadun wa ziyaad bnu sacdin alkhuraasaaniy ayb ana haabitan akhbarahu wa huwa mowla cabdiraxmaan haabitkaasi marka waa mowla cabdiraxmaan oo cabdiraxmaan ibni zayd ibni alkhaaab mowlihiisa waay ayb mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa ninkan thaabit bnu ciyaad alaxnaf alcadawi ayaa la yidhahda cadawi marka waxaa loogu nisbeynayaa xagga walaha alcadawiyu mawlaahum hiqatun ayb mararka qaarna waxay yidhaahdaan mawla ibni zayd marka cabdiraxmaan ibnu zayd ibn alkhaaab un um, waay cumara adeer u ah ninkan can abi hurayrata can rasuuli lahi sal l qaal yusalimu raakibu waa salaamayaa raakibku cala lmaashi waa khabarun bimacna alamri ha salaami amarkana waa waa amru istixbaab wlmaashi kan lugaynayana cala alqaacidi kan fadhiya ha salaamo walqaliilu jamaacada yarna cala alkahiiri kuwa badan ha salaamaan qaala bnu jurayj waa mucallaq hadda halkan laakiin uu keeni doonaa isaga oo mutasil ah uuna soo maray ayb isagoo musnada ayuuna soo maray sagaal boqol sideetan iyo saddex ayuu nagu soo maray xadiidkan marka wuxuu diidayaa marka inuu sidii haddana soo celceliyo halkaana marka tacliiq ahaan u keenay xaggaasna musnad ahaan qaala bnu jurayj faakbaranii abu zubayr wuxuu ii sheegay anahu samica jaabiran yaquulu almaashiyaani ida اjtamacaa faayuhumaa bada'a bالsalaami fahuwa afdal labada lugeynaya laakiin kana waa lugeyna kana waa lugeyna kii bilaabaa fadli badan labadooda ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan tasliimu الraakibi cala alqaacidi midka fuushan salaanta uu salaamaya kan fadhiyo qala xadaثna nucaym bnu xamaad huwa shaykh الbukhaariy nucaym bnu xamaad alkhuzaaci kitaabu اlfitan iyo ayuu leeyahay kutub badanna waa alifay oo caqaa'id iyo ku tacalluqo oo wuxuu leeyahay kitaab wuxuu lahaa araddu cala اljahmiya leyilah qala akbarana bnu اlmubaarak qala akbarana macmaru can hamaami wa hamaam bnu munabih can abi hurayrata can الnabiy sal ll slm qaal yuslimu الraakibu clى اlmaashi wاlmaashi clى اlqaacidi wاlqaliilu clى اlkahiir qala xadaثna asbq huwa asbq bn اlfaraj qala akbaranii bnu wahbin qaala akbaranii bnu hani ibnu hani-na waa la yihaha abu hani-na waa la yihaha nusaqa qaar abu hani bay dhigayaan ibnu hani-na waa iska saxoo ninkan waxaa la yihaha xumayd bnu hani abu hani ayb huwa misriyu laa ba'sa bihi ayb wa huwa akbaru shaykin libni wahbin can camr bni malik wahuwa abu caliyin اljanbiy almisriyu hiqat can fadaalah huwa fadaalat bnu cubayd can الnabiy sal ll slama qaal yusalimu اlfaarisu midka faraska fuushan waa salaama cala alqaacidi kan fadhiyo wاlqaliiluna cala اlkahiiri buu salaamaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yusalimu اlmaashi cala الraakibi nin lugeynayo nin fuushan ma salaama baabuuruu saaran yahay adiga waa lugeynaysaa ma salaamaysaa qala xadaثna mxamed bnu kahiir qala akbaranaa sulayman bnu kahiiri can xusayn can الshacbiy anahu laqiya farisan wuxuu la kulmay nin faras fuushan fabada'a bsalaam shacbi baa salaanta ku bilaabay marka sidii aan soo marnayna maxay ahayd ninka fuushan iyo ninka lugeynaya salaanta lahaana inuu bilaabo ninka fuushan hadda marka waxuu kii socday baa salaamay salaanta bilaabay waa shacbi fabada'ahu bisalaami faqultu waxaan idhi tabda'uhu bisalaam salaanta maa ku bilaabay adiga qaala wuxuu yidhi ra'aytu shurayxan shurayx baan arkay maashiyan isagoo lugaynayo yabda-u bisalaam salaantana bilaabayo marka wuxuu leeyahy shurayx alqaadi baan arkay isagoo lugaynayo qof fuushan salaamayo yani marka wuxuu ka wadaada dadkii hore camalka dadka iyaga ka horreeyey ee aimada salafka waa ku daya jireen marka wuxuu leeya shureex baan arkay shureexna qaadi buu ahaa xilliga cali cali cali qaadigiisuu ahaaba isagoo cali oo jooga isagaa qaadi ah shureex oo cali cali qaadinimadu uga raalli noqday marka wuxuu leeya ninkaas baan arkay oo saa yeelay marka bukhaarina de wuxuu u baabeeyey aharkanna u keenay dhib ma laha saa haddii la sameeyo laakiin sidaa ay tahay salaanta lahaanshadeeda dabcan waxaa iska leh ninka raakibka gaadiidka fuusha hadhow qofkiis lugeynayay haddii uu sameeyo bidco waayo kale ma la dhahayo leanna waxaani salaanin salaantu sideeday waxay u tahay marka ninkii ka faa'iideysanayo isaga bilaabaya jar badan helayo sideeday u bannaan tahay ayb sidan marka waa sidii fiic sida fiican oo afdalka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yusalimu اlqaliilu calى اlkahiir qala xadaثna cabdالlahi bnu yaziid qala xadaثna xaywatu qala akbaranii abu hani ana aba caliyin اljanbiy ya wa abu caliyin اljanbiy man huwa abu caliyin اljanbiy waa camr bnu malik xadiidkii hadda kii hadda aan soo marnay kii ka horreeyey camr bni malik abu caliyin اljanbiy ayaan ihi magaciisao markaas ku sheegay halkaana kunyadiisu hadda ku sheegay labadayna isu taqaan waa marka kunyadii ma dee kale laba qof aad moodeysaa haddaan soo dhaafnay ayb can fadaalata bni cubaydi can الnabiy sal ll slama qaal yuslim الraakibu calى اlmaashi wاlmaashi calى اlqaacidi wاlqaliilu calى اlkahiir qala akbaranaa cabdullaahi qala akbaranaa xaywat bnu shurayx qala akbaranii abu hani alkhawlaniy can abi caliyin اljanbiy can fadaalata ana rasuula اllahi sal l slama qaala yuslimu اlfarisu calى اlmaashi wاlmaashi calى اlqaa'im wاlqaliilu calى اlkahiir ayb sanadka hadda muxuu kaaga bilaabay adiga kaaga yah may xadiidka hadda aan akrinaynan ka hadla hadda ugu dambeeyey muxuu ka bilaabay moxamed haye muxuu ku xijiyey haa waa saas waa qaala abaranaa eh, xadahanaa moxamedu qaala akbaranaa cabdullaahi cabdullahi waa cabdullahi bni wahb marka cabdullahi bni wahbna dee bukhaari inuu yiraahdo yani xadahanaa cabdullaahi ma soo gaarin isaga cabdullahi bni wahb ayb waayahay qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayb yuslimu الصagiiru calى اlkabiir qala xadaثna mxamed bnu salaam wahuwa اlbikandiyu qala akbaranaa mkladu qala akbarana bnu jurayj qala akbaranii ziyad anahu samca haabita mawla bni zayd anahu samca aba hurayrata yaqul qala rasuulu اlahi sal ly slam yuslimu الraakibu calى اlmaashi wاlmaashi calى اlqaacidi wاlqaliilu calى اlkahiir xadiidkan waa calaa ra'si alfin calaa ra'si alfin ma fahamteen maxaa laga wadaa calaa ra'si alfin waa xadiidka kumaad waay na xadiidkan raqamkiisa kun waa kun ayuu ku joogaa na ay kun soo kuma ahadee calaa ra'si alfin marka kun xadiidan soo dhaafnay laba boqol iyo wax yaraa dhiman bis kitaabka marka waayahay allah fududay qala xadaثna axmed bnu abi camri qala xadaثanii abi axmed bnu abi camri wa axmed bnu xafs bni cabdillaahi الsulamiy الnaysaburiy saduq qala akbaranaa qala xadaثanii abi aabihi xafs bnu cabdillaahi bni rashid الnaysaburiy qaadiha saduq qala xadaثanii ibrahim can musa bni cuqba ibrahim bnu sacd ibraahim waa muhmal hadda laakiin waa ibnu sacad waxaa lagu garanana waxay tahay muusa bni cuqba isagaa ka wariyey waa madani muusa bni cuqba ibraahimka dabaqadan ku jire madaniga madanigana waa ibnu sacad ibraahim ibnu sacad azuhri can safwana bni sulaym wahuwa almadaniyu hiqat can caطaaءi bni yasaar can abi hurayrata qaal qala rasuulu اlahi sal ly slam yuslimu الصagiiru calى اlkabiiri wاlmaashi calى اlqaacidi wاlqaliilu calى اlkahiir baabu muntaha salaam salaamta dhammaadkeeda meesha ay gaaraysay ilaa meesha salaamta lagu dhammaynayo waa intee qala xadaثna mxamed bnu salaam qala akbarana mkladu qala akbarana bnu jurayj qala akbaranii ziyaad can abi الzinaad qaala kana khaarijatu wuxuu ahaa yaktubu calaa kitaabi zayd khaarija wuxuu qoraayey zayd ibnu haabit warqad uu diraayey oo mucaawiye oo u diraayey ayb kaana khaarijatu wuxuu ahaa khaarijan hadda zayd ibnu haabidaa dhalay khaarijatu ibnu zayd soo maha muxuu ka mid yahay alfuqahaa sabca ma ka mid aho ayb zayd warqadiisa markuu qoraayo wuxuu ahaa idaa sallama hadduu salaamayo oo salaan uu qorayo mucaawiya warqadda ila salaanaa lagu qorayay qaala asalaamu calayka ya amiira almu'miniin waraxmat اllahi wabarakaatuhu wamaqfiratuhu wa tiibu salawaatihi sidaas ayuu dhahayey uu qorayey ayib markaase salaanta dee barakaatuhu keliya inaan inayna ku ekeyne la yska sii wadi karo saasuu hadda marka khaarijo uu qorayay salafka qaarkood waa dabcan waa yeeli jireen ayib inta laakiin marfuuca wa barakaatuhu unbay ku eg tahay baabu man sallama ishaaratan qofkii ku salaamo tilmaan ishaaro yani saas qala xadaثna bشhr bn الxakm whuwa alcabdiy الnaysaburiyu ثiqة zahid faqih qala xadaثna hayaaj bnu basaam wahuwa alkhuraasaniyu nazilu اlbصra maqbul ibnu xajar saasuu yihi alimaamu dahabina wuxuu yihi laa yucrafu waa majhuul abuu qurata alkhuraasaaniy ra-aytuhu bilbasrati baan ku arkay buu yidhaah waxaa dhahayo bishir bnu lxakam qaala ra-aytu anasan ayaan arkay yamuru calaynaa isagoona soo marayo fayuumi'u yuumiu biyadihi gacantiisa ayuu markaa ishaarayay ilaynaa xaggeenna usoo ishaarayay fayusallimu waa salaamaayay waxaa lagu xambaarayaa marka ishaaradii iyo wuxuu iskugu darayay salaanta tuu gacantana sidaa yiraa ayuu assalaamu calaykumna dhahaya leanna ishaarada keligeed nahyi baa kusoo arooray oo aan salaan aynan la soconin marka fa yusallimudaanna waa laga fahmaa inuu salaan afkana salaamayo dadka mararka qaar hadday kaa dheer yihiin salaanta inaynan maqlinaa laga yaabaa laakiin hadday arkaan adoo faruurihiina nuuxnuuxinayo gacantiina gacantii marka waa kugu arkaayaan ee faruuriha aada nuuxnuuxinaysana salaantii bay ka fahmayaan marka wacalaykum salaam bay dhahayaan wa kaana bihi wadaxun caddaad ayaa ku yaalay marka anas meelaha qaar buu ka cadcaddaa qaala wara-aytu alxasana ayaan arkay yaqdabu bisufrati isaga oo ku cilaamanayo jaallo midab timihiisa ama garkiisa iyo marinayo midab jaalla wa calayhi cimaamatun sawdaa cimaamad madowna korkiisa ay tahay ayb xadii kan oo kale hadda wuxuu yeelan karaa sanadkan oo kale wuxuu macno ahaan la mid noqon karaa sanad hulaahi ah leanna saxaabiga anas meeqaa lagu gaari bukhaari meequu ku gaaray islaam meequu ku gaari ma ku gaarin saddex saddex uu gaaray anas meequu ku gaaray bukhaari labuu ku gaaray idinku kitaabka waa idin hor yaallaa mana ujeedaan me bshر بن الxkم xadaثnaa hayaaj بن basaam abu quraةa الqurasaniyu hal nin waay waxaas dhan qaala ra'aytu anasan u yihi anas kii saddexaad ba waay labaan ku gaaray marka haddii xadiidkan oo xadiid marfuuca oo ahaa lahay nebiga meequu ka tegi lahaa saddex qof aclىa maa cinda الbukhaariyi waay marka idinka sanaacaadkaas saas ugama saas faa'iido badan uma arkaysaan sanaacada xadiidka asaaniidda caaliga iyo kuwa naasilka iyo sanaacada xadiidigaa muhiim waa keliya matniga leh raacraacin adiga dad waxaa arkay mararka qaar kutubtan qaar waa ka kutubtay ka cabanayaan waxay leeyiin war xadahanaadan kor kasoo bilaabmayso iska socota maanta dhan aniga waaba iska dhaafaayuu leeyahay keliya waxaan fiiriyaa matniga bes nebiga muxuu yidhiya io daran u leeyahay ibn abi farwa ayaa axaadiiu nebiga qaala rasuul lah qaala rasuul saasuu dhahay zuhri baa marka wuxuu ku yidhi qaatalaka allah tarwi lanaa axaadiia laa khutuma laha walaa azima naam axaadiid baad noo warinaysaa aan lahayn hoggaan iyo xarig laga qabta aan lahayn baad maanta dhan iska daldaleen xadiidka sanad u yaal buu yidhi atarqi sadxa bilaa sullam dabaqan kore ma la fuuli karaa jaranjaradaas hadday baaba'do do nacam hadda hadday jaranjaradaas dunto dabaqan ma fuuli karna ogow nacam sanadkii marka jaranjaradu ka dhigan yahay lowlaahu hadduusa isaga jiri lahaynna nin walbaa wuxuu rabuu sheegi lahaa oo wuxuu yidhi bacdu salaf waxay dhaheen alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaa ummaddan marka isnaadku waa khasiisatu hadihi اlumma ummaddan xadaanaadan ay ay la khaas tahay nasaarada iyo waxaa la yidhi ummad nebigeeda gaari karta ma jirto sanadku gaari karta ummaddan aan ahayn marka wuxuu yidhi ibnu xasmi nasaarada laba sanaday keeneen uu yidhi nebi ciisaan ku gaaraynaa ay leeyihin waa mucdalaad marka waxay keeneen dhaxay ka go-go-an yihiin marka wixii ummaddan dhanba diinkan lagu soo xifdiyey qofka qofaanba waxweyn ayna la ahaynba marka almaru caduwun bimaa jahil hadii uu ogaa lahay waa u jeclaa lahay wa calayhi cimaamatun sawdaa wa qaalat asmaa asmaa binti abi bakr waxay tidhi alwa nabiyu sala allahu alayh waali wasalama biyadihi nebiga gacantiisa ayuu ayuu soo jalleecsiiyey ou ishaaray ila nisaa'i naagaha xaggooda kusoo ishaaray bisalaami buuna ugu ishaaray salaam wasalaam xadiidkan marka wuxuu keenay isagoo mucallaq ah laakiin isagoo mawsuula ah wuu keeni doonaa qaala xadaanaa ibraahimu bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanaa moxamed bnu macnin qaala xadaanii muusa bnu sacdin wahuwa almadaniyu mowla abi ali abi bakrin mowla ali abi bakrin mid kalaa jiro mowla abi bakrin ah kan maahan kan waa mowla ali abi bakrin wahuwa majhuulun rawaa lahu الbukhaariyu fi اladabi اlmufrad can abiihi sacdin wahuwa sacdu mawla ali abi bakri majhulu ayضا anahu kharaja maca cabdillaahi bni cumara jahaalada maxaa sababana majhuulaan sheegayna jahaalada maxaa sababayna waxaa keenaya waxaa ka mid ninka axaadiid badanba inuusan warinin ama dadka ka wariyaa hal ama wax lamida ah ay noqdaan hadday muqil uu yahay xadiidkiisuna yeri yahay dadka ka warinaana hal ama laba ay tahay ninkaasi cadaaladiisa iyo dabdigiisa in la dul istaago waa adkaane weliba cadaaladda waa laga yaabaa in la ogaado laakiin dabdiga maxaa lagu ogaan karaa nin hal raawi keliya le dabdigiisa lama garan karo allaahuma de nin imaam oo aad u yaqaano inuu tawfiiqiyo maaha waayahay waxyaabahaasna waa keenayaan nucuud kala duwan inta lagu sheega qofkiiba ou dad badan u ekaada hal ninna uu yahay lakala garan waay waaya fa ashaara ilayhim wuxuu yidhi anahu kharaja maca cabdillaahi bni cumar bou la baxay wamaca alqaasim ibni moxamed xataa idaa nazalaa markay degeen sarifa sarif markay degeen xataa idaa nazalaa muxuu kuu qoray sarifan ma tanwiineen xataa idaa nazla sarifan mara cabdullaahi bnu zubayr cabdullahi bnu zubayr buu soo maray fa ashaara ilayhim bisalaam salaan ayuu u ishaaray marka faradda faraddaa calayhi way ka radiyeen aya kale qala xadaanaa khalaadun qala xadaanaa miscarun can calqabata bni marhad can caطaa'i bni abi rabaax qaala kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna inay nacayaan altasliima bilyadi gacan in laysku salaamo gacan laysku salaamo ishaaradaa laga wadaa wa ilaa musaafaxada waa la ogolyahay dabcan horaan usoo marnay ow qaala ama wuxuu yidhi kaana yukrahu waa la nacaya altasliima bilyadi gacanta un in layska salaamo saas bis hadday dadku kaa dheer yihiin haddaa isku darta gacantii iyo salaantii afka dhib ma laha midda nebigana saas ayaa lagu xambaarayaa sida alimaamu nawowi raximah llah uu yidhi hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina